alle adeec amaralkiisyaal aqri qur-aanka ajar ximbaarso alle adeec amaralkiisyaal aqri qur-aanka ajar ximbaarso rasuulka ruumay saxaabadiisana raac runtaa wehesho bintaa ka dhowrso rasuulka ruumay saxaabadiisana raac runtaa wehesho bintaa ka dhowrso alle adee amaralkiis yeel aqri qur-aanka ajar ximbaarso alle adeec amaralkiis yeel aqri qur-aanka ajar ximbaarso aakhiraa jirtay abaalku hele camaal wanaagsan adduunka ku samee aakhiraa jirtay abaalku hele camaal wanaagsan adduunka kuu samee camaal wanaagsan adduunka kuu samee